بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعين نقول أحجرني منظومة المنظومة الميمية للحافظ ابن أحمد الحكمي waxaynu soo gaarhnay beytka boqol iyo sideed iyo tobnaad ayaynu soo gaarhnay wuxuu ka hadlayay qur-aanka kariimka ah iyo tilmaamihiisa iyo waxyaalaha laynooga baahan yahay markaa qur-aanka la dhaqmayno arrimahaasuu ka hadlayay wuxuu yidhi marka ma jiraan wax maslaxo ah oo uusan qur-aanku dadka ku hanuuninin ama wax halaag iyo dhiba oo uusan ka reebin miyaad heli kartaa buuri taasuu macnaheedu yahay qur-aanku inuu maslaxada dadka ku haruuriyo wixii dhiban uga digo ayb taasuu marka sii wadaa am kaana yuqnii naqiiran can hidaayatihi jamiicu maa cinda ahli اlardi min nudumi ahbaaruhu cidatun amhaaluhu cibaru وكله عجب سحقا لذي صمم أم amase kaana wuxuu ahaaday يغنيi miduu deeqi karo ama deeqayo نaqiiran laftimireed xuubkeeda xuubka laftimireedka ku jira dilaaceeda qadarkiisa miyuu deeqi can hidaayatihi hanuunka qur-aanka ama hanuunintiisa xaggiisa miyuu ka deeqi jamiicu maa shay dhammaantii cinda ahli اlardi dhulka kuwa ku nool agtooda ahaaday oo min nudumin nidaamyo ah wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo nadaamyada bini aadamku dejistay dhulka jooga dhammaantood haddii laysu geeyo qur-aanka hanuunkiisa kaagama filla xataa qadra naqiir naqiirkana waxaa la yidhaahdaa lafta timirta jeexeeda meeshay ka kala diljeexay meeshay ka jeexan tahay halkaasi xoogka yarka ah xoogka yarkaay ku jiraan naqiir la dhaha marka waa ka qur-aanku u isticmaalay shayga marka wax yar laga dhigayo wax aada u yar ayuu u isticmaalay marka wax yarna xataa hanuunka qur-aanka ma kaaga fillaan karaan nidaamyada dadku haystaan ee kaloo dhan sababta omaya kaagama fillaan karaan andimada qawaaniinta caadaadka xeerarka bini aadamku dejistay hidaayada qur-aanka ma kaaga fillaan karaan wax yarna ha ahaatee jawaabtu waa maya saas wey ayb am amase kaana miyuu ahaaday yuqnii mid uu deeqayo jamiicu maa cinda ahli اlardi baa qaacidkeeda ahlulardiga agtooda wax yaallo oo dhan oo min nuduumin nadaamyo ah mid kaa deeqaya ma yahay naqiiran xoogka qiyaastiisa wax la-eg can hidaayatihi hanuuninta qur-aanka iyo hidaayadiisa wax intaa leeg ma kaa deeqi karaa ma kaaga fillaan karaa ma kaa kaafin karaa jawaabtu waa maya marka waxaa meesha ka muuqata macnaha uu muujinayaa khalqiga oo dhan baahiday u qabaan qur-aanka kariimka ah iyo wax kaleetoo bedelkiisa u geli kara inaysan jirin waxyaalaha iyagu ay dejisanayaan iyo xeerarkana iyo nidaamyadiina dasaatiirtan ay dejisteenna ma kaaga filaan karaan waa waxay malmaluuqeen meel fogna aan gaadhaynin ayb wax marka bedelkiisa geli kara qur-aanka ma jiro akhbaaruhu qur-aanka wararkiisii akhbaartiisu cidatun waana wa amhaaluhu tusaalayaashiisuna cibarun waa wax lagu waana qaato lagu cibro qaato wa kulluhu dhammaantiina cajabun waa cajab waa la yaab suxqan fogaansho ha fogaadeen lidii samamin midka suxqan ha fogaado lidii samamin midka dhagala-aanta u saaxiibka saas man suxqan waa masdarun naama manaama ficlihi saas daleed yacmalu camala ficl darban zaydan oo kale darban zaydan ayb marka qur-aanka wararkiisu akhbaartiisu waacidatun wuxuu ka wadaa qur-aanku taariikhaha uu ka sheekeeyey ummadaha uu ka sheekeeyey mujardad xawaadis taariikhda martay oo iska sheeka ama ah laakiin waxa waa qisooyin xambaarsan waana qaadasho duruus baa ku jirta nolosheenna saameynaysa markii laynoo sheego qowmu nuux nebi nuux baa u tegay ilaahay hadalkiisii aayaadkiisa u geeyey way ku gacan saydheen waa la halaagay waa la baabi'iyey maxaa inooga soo baxay waxaa inooga soo baxaysa qaacido ah ummaddii inta xaqa loo caddeeyo qaadan weydo garab martaa sunnada ilaahay inay tahay in la halaago waxa lagu halaagayo wuu kala duwanaan karaa laakiin waa sunno ilaahay oo kowniya ah. way dhici kartaa ummadda in istidraaj loo sameeyo waxoogaa loo soeta dheereeyo wax la yara daayo yara la yaro daajiyo laakiin waxaad ka baranaysaa qisooyinka sunanka iyo qawaaniinta kowniga ee ilaahay ummadaha kor ugu qaado kuwa hoosu dhacaya sababta keenta kuwa burburaya sababta keenta kuwa la halaagaya sababta keenta adigii bay marka ku husaynaysaa marka cida iyo duruus baa ku jirta qur-aanka ahbaartiisa ahbaaruhu cidatun amaaluhu tusaalayaashiisuna tusaalayaasha qur-aanku samaynayo adduunyada ka samaynayo aakhare ka samaynayo wax walba ka samaynayo mabaadi'da ka samaynayo caqiidada markuu qeexayo akhlaaqda markuu qeexayo amiladaana waxaa ku sugan cibarun cibro qaadasho wax lagu cibro qaato ayb watilka alamaalu nadribuha linnaas wamaa yacqiluha ila alcaalimuun watilka alamhaalu nadribuha linnaasi lacallahum yatafakkaruun saasaa loogu talagalay wa kulluhu qur-aanka dhammaantii cajabun qur-aanku waa cajab yani markaad akhrido ood fahanto suu isu saaran yahay waxyaabuu ka hadlayo macaaniduu xambaarsan yahay icjaaskiisa waa cajab ayb waa kuwii jinku markay dhegaysteen qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljinni faqaaluu inaa samicnaa qur'aana cajaban waxaan maqalay qur-aan cajab ah qur-aan la yaable ayaanu maqalay ayb suxqan lidii samabi mid dhagala-aan u saaxiibo qur-aanka ka dhagala oo hadyigiisii xaqiisa ka dhagala kaa ha fogaada wey macana ayb kaasi fogaansho ayaa u sugnaatay allaha fogay lam talbas iljinnu id asqad litasmacahu an baadaruu nuduran minhum liqowmihimi lam talbah ma aysan nagaanin oo mayna kadib aljinnu jinkii id waqtiga asqad ay u dhaga raaricisay litasmacahu si ay u maqasho qur-aanka markay u dhaga raaricisay mayna ka nagaanin oo mayna ka daahin an baadaruu inay degdegeen nuduran xaalayhin kuwa digaya minhum xaggooda xaalu ka ahaa liqowmihim minhum xaalu iyaga ka mid yahay liqowmihim qowmkooda kuwa u digayay inay yihiin maynan ka ka daahin wey maanaa maynan ka nagaan nabiga wuxuu tilmaamayaa nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam ayaa isaga oo meel maraya oo meel jooga ayaa waxaa soo maray jiin socota ah jinkii socotada ahaa qur-aankii nebigu akhrinayay bay dhegaysteen warbarsuga bay dhaheen waa istaageen warkii bay dhegaysteen markay dhegaysteen qur aankii bay rumeeyeen markay saa u rumeeyeenna waxay laabteen ayagoo tolkoodiiyo qoomkoodii u digay intii ay maqleen ee rumeeyeen bay ducaad ku noqdeen waat wuxuu tilmaamayaa suurat alaxqaaf aayaadka ku yimid ee ka warramaya waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aan markay dhegaysteen qur-aanka falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu markay meeshii yimaadeen waxay yidhaahdeen ansituu yani dhegaysta u dhagraariciya ayb falamaa qudiya wallow ilaa qowmin mundiriin markii qur-aanka akhriskiisii la dhammeeyey nebigu dhameeyey way laabteen sal alay wasalam way noqdeen ayagoo dadkoodii u degaya markiiba degniintii bay xambaareen waxay gaadhsiiyeen dacwadii yaa qowmanaa inaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa musadiqan limaa bayna yadayhi yahdii ila alxaqi wailaa ariiqin mustaqiim yaa qowmanaa ajiibu daaxiya allahi waaaaminuu bihi yaqfir lakum min dunuubikum wayajirkum min cadaabin aliim waman laa yujib daaxiya allah hadalkaasay marka mareen waa hadalkii iyo degniintii iyo dacwadii ay qowmkooda u gudbiyeen ayb yani mar alla markay maqleenba qur-aanku qalbigoodii buu taabtay way rumeeyeen marka ayb lam yalbad kama naganin aljinnu jinkii id markii asqad ay dhegaysa ay dheg raaricisay litasmacahu si ay qur-aanka u maqasho markaa isagaa mayna ka nagaanin maxayna ka nagaanin ambaadaruu mayna ka nagaanin mayna ka daahin markiiba ambaadaruu inay degdegeen nuduuran xaalayhin kuwa digaya minhum xaaluu ka mid yahay iyaga qowm liqowmihim qowmkooda minhum waa yani waxa wey waa jaari majruur maxali xaal wa saas man minhum xaaluu qowmku iyaga ka mid yahay liqowmin qowmkooda inay u dilayaan man hadduu dib dhexlaasiku noqon lahaa laakiin hadduu hormaray man waa la xalaynay qowmkooda inay u degayaan mayna ka daahin markiiba qowmkooday aadeen allahu akbar maa qad xaaza min cibarin wa min bayaanin wa icjaazin wa min xikami allahu allah iyo akbar weyne maa qad xaaza ayb yani maa qad xaaza wixii uu koobay qur oo min cibarin cibrooyin ah iyo wa min bayaanin caddayn ah allahu akbar bimacnaa cajab waay macnaha alla tacajubay yani cajaban oo kale waay allahu akbaru alla weyne maa qad xaaza waxaa cajab leh maa qad xaaza wuxuu koobay qur-aanku oo min cibarin cibrooyin ah iyo min bayaanin cadayn ah iyo icjaazin xaajiskelin uu khalqiga xaajiskeliyey ah wa min xikamin iyo xikmada waxaasoo dhan wax la yaab lowa yacni waxa weeyaan caddaymo iyo khalqigii oo yacni uu caajis geliyey oo lagu yidhi carli keena isagoo kale xikmado fara badan waxyaala lagu waana qaatiyay cibar waxaasaa ka buuxa waxa wada cajo badan wa wallaahu akbaru id acyad balaaqatuhu wa xusnu tarkiibihi lilcurbi waalcajami wallaahu allah yaa akbaru weyn id waqti Ah, id waqti allahu alla ayaa akbaru weyne id waqti ayuu caajis geliyey yani waxaa la odhanayaa eh, muxuu ahaa id waqti acyade id waqti acyad ay caajis gelisay balaaqatuhu balaaqadiisu iyo xusnu tarkiibihi sida uu isu saaran yahay isu saaran iyo xuruuftiisu wanaaggeeda lilcurbi carab iyo welilxajami iyo cajami wallaahu akbar waxa weeye allaa weyn id waktiguu weyn yahay oo cajab bay leedahay way macnaha idid acyad markay caajis gelisay waay bimacnaa qur-aanka balaaqadiisu carab iyo cajamba lilcurbi waalcajami waxay ku tacaluqaysaa acyadaas id acyad markay caajis gelisay balaaqatuhu wa tarkiibihi lilcurbi bay caajis gelisay iyo walcajami labadoo macnaa wey awood bay waayeen waay way keri waayeen carab iyo cajanba intaad isu tagtaan waxaa lagu yidhi balaaqadiisoo kale keena way keeni waayeen ma ayb iyo xusnu tarkiibihi xusnu tarkiibka wuxuu ka wadaa sida uu isu saaran yahay yacni xuruufta kelimadaha jimlooyinka hal kelimood isleedahay malaha meeshan mid kalaa kaga habboonan lahayd ma jirto tarkiibka suu isu saaranya waana midda ay keeni waayeen khalqigu keeni waayeen ayb wallaahu allow ayaa akbar weyne id waqti acyad ay caajis gelisay balaaqatuhu balaaqadiisa iyo waxusnu tarkiibihi isa saarnidiisa wanaageedu lilcurbi carab ay caajisgelisay iyo walcajami cajamba ay caajisgelisay manaa oy kari waayeen ayb yani allahu akbartaas macanaa markaa shay la cajabto markaas shay la yaabto wen yahay ku cajabiyo ayaa allahu akbar la yidhaahda allahu akbar waa saxaabada nebigu sal alay wasalam markuu ugu bishaareeyey jannada dadka galaya inay niskooda yihiin oo ummadani ay dadka jannada galaya niskooda ay noqon doonto ayaa waxay yidhaahdeen allahu akbar allahu akbar allahu akbartaasi marka haygu markuu ku cajabgeliyo ayaa allahu abarta la isticmaala kam mulxidin raama an yubdii mucaaradata an yubdii mucaaradatan facaada bidulli waalkhusraani waalraqami kan badana kan mulxidin mid diinlaawa badana raama intuu doonay ama uu dalbay an yubdiya inuu muujiyo an yubdii inuu muujiyo mucaaradatan qur-aanka wuxuu kaga hortegaya facaada markaasuu noqday bidulli dulli buu la laabtay iyo khasaaro waalraqami iyo waa dulligii alraqam waa san boodh dhicid waayo sankiisoo boodhka ku dhacay ayib yacni dulligii saqaarkaa laga wada waxaa la yidhahdaa raqima anfuhu raqman saakha fi riqaam riqaamkana waxaa la yidhahdaa waa turaab carada yani hebel ha dullooba carabtu markay dhihi doonto yaa waxay yidhahdeen raqima anfuhu waxaa laga keenay min ariqaam riqaamku waa carada sankiisu ha dhul dhaco oo ilaan sanku waa meesha waa wejigii sooma meeshii sharafta lahayd markii ay dhulka gasho bimacnaa ruuxii waa dulloobay waa saas way macana wuxuu leeyahay marka qur-aanka waxaa badan in aan diin lahayn oo mulxidiin oo zanaadiqa ah oo isku dayey inay kaga hortagaan oo ku caaridaan waxay iyagu sameeyeen soo ma dhihin lama dhihin allaha tabaaraka watacaala soo ma dhihin isagoo kale keena ama toban aayadoodoo isagoo kale ama hal waxaa dhihila isagoo kale keena ama toban suuradood ama hal suuradoo isagoo kale markii sidaa lagu yidhi qola isku dayday marka qola waxay yidhaa waa keenayna mucaaradada taas waayo waa waxay kaga hortagayaan keenaa la yidhi qaar marka intay isku dayeen bay markii muddo ay wadeen ooy wax isku hagaagaajiyeen oo wix isku hagaagi waaye iyay gacanta taageen markaa way isdhiibeen way qireen inayna suurtagal ahayn isagoo kale lala yimaado qolyana intay isku dayeen wax isku hagaajiyeen bay hadaaqeen waxaad moodaysa caruur yaroo afbarad oo hadaaqaysoo kale bay ku hadleen oy qur-aan ka oo kale waxay ku sheegaan nin la jiray filosuuf ahayo kindia alfilosuuf alkindia dhihi jire waxay lagu yidhaahdeen eh, dadkii atbaacdiisa xertiisi iyo dadkiisi waxay ku yidhaahdeen icmal lana mila hada alqur'aan qur oo kale noo keen bay ku yidhaahdeen noo samee markaasuu yidhi ha kanoo kale noo samee ama haddaadan samayn karin xataa qaar ka mid muddu marka maalmo ayuu isqariyey meel buu galay waa cidlaystay waa fikiray waxbuu isku dayey kadibna wuu soo baxay markuu muddo indhaha ka maqnaa kadib wuxuu yidhi wallaahi maa aqdir walaa yutiiqu hada axad ah, ma kari kara buu cid kari kartana maba jirta buu wuxuu yidhi musxafkaan furay buu yidhi markaasaa waxaa iisoo baxday bui suurat lmaa markaasaan fiiriyey buui markaasaa waxaa hal aayad baa ilahi wuxuu kaga hadlay buuhi nataqa bilwafaa wanaha can اnnakhi waxallala taxliila caama uma stadnaa bacda اstinaa uma ahbara can qudratii wa xikmatii fi satrayn walaa yaqdiru axadu an yaأtiya mila hada suuradda bilowgeeda wuxuu yidhi wuxuu yani ku hadlay buu yidhi ballanta oofiya awfuu bilcuquud soo maa ballanta oofiya wuxuu haddana daba dhigay buuhi ballanta jibinteeduu rabay buui xalaalayn caamuu xalaaleeyey buui xalaalayntiibu haddana wax ka soo reebay buui markaasuu haddana wuxuu ku daray buuhi xikmaddiisi iyo awooddiisa inuu sheegto buui intaasoo oo macnana wuxuu ku sheegay buui laba sadar buui oo yaa kari kara buui intaa laba sadar keliya intaa inuu ku keeno ma dheci karto saas daraaddeed haylo goyninu bannaanku maray filasuufki asagu markaa wuu wuu garaabay qolyo kalena way isku dayeen musaylimat sida ay yani kutubta taarikhda iyo wariyaan musaylimat cabr ibnu caas baa laga wariyaa ibnu kaiir baa tafsiir ku keenay allahu aclam saxadeeda ma garanayo cabr ibnu caas eh, waxay yidhaahdaan musaylimat buu u yimid intuusan islaamin camr ibnu caas saxaabi islaami doonaba markaasuu wuxuu ku yidhi musaylima wuxuu ku yidhi maada unzila calaa saaxibikum bimaka fii hada alxiin camrow saaxiibkiinni maka joogay hadda maxaa lagu soo dejiyey bu maxaa u dambeeyey nebigu ku wadaa sal alay sl musaylima waa ninkii nebinimada sheegtay reer bani xaniifa ayb musaylima oo laamta la hoos dhigo musaylama maaha musaylima ayb camar baa marka wuxuu ku yidhi laqad unzila calayhi suura wajiiza baliiqa buu ku yidhi waxaa lagu soo dejiyey suurad gaaban laakiin balaaqo badanoo xeel dheer baa lagu soo dejiyey buu maxay tahay buu yidhi musaylima dhaha wuxuu yidhi walcasri ina alinsaana lafii khusr suuradaasaa lagu soo mar dhow isbay soo degtay ayib waxoogaa buu marka fikiray ninkii la dhihi jiray musaylima kadibna hadduu madaxa fooriyo waxoogaa fikirahayay madaxu kor u qaaday markaasaa wuxuu yidhi walaqad unzila calaya miluhaa <laughs> aniga laftayda iyadoo kalea laygu soo dejiyey musaylim wuxuu ku yidhi camar bn marka maxay tahay bulbulsheeg maxay tahay ta laguu soo dejiyey adiga markaasuu wuxu uhi yaa wabru yaa wabru inamaa anta udunaani wasadru wasaa'iruka xaqrun faqru wuu ka hadlayaa bahal yaroo duweyba bahal yaroo dhulka axbaara iyuu ka hadlay warkaad leey wabarow wabarow laba dhagood iyo iyo laabbaad muxuu inta kaa soo hadhayna waxba kama jiro waxaas adiina ah. waa wax lagu qoslo marka uu la yaabo markaasuu isku hagaajiyey wuxuu kayfa tara yaa camru buu ku yidhi wal camaro ka horran buu yidhi anigana tayda camar markaasuu ku yidhi camar marka waa gaal ma islaamin wuxuu ku yidhi wallah inaka lataclamu anii la aclamu anaka takdib gaalaan isla naabl maxamedna waa isla nacabna laakiin waad og tahay buu yidhi inaan ku garanayo beenaala idhato been sheegayso annaga nebi nebi isaga kaana dhigi marka la keri waayo qur-aankii haddii laisku dayo isagoo kale waa la keri waayo ayib saasuu ka hadlaya imisaa mulxid isku dayday ka mulxidin badanaa mulxid oo raama raadiyey dalbay an yubdiya inuu muujiyo yani mucaaradatan qur-aanka yani inuu caarido inuu ka hortago ama wax e, isagoo kalea la yimaado facaada markaasuu laabtay bidulli dulli buu la laabtay waalkhusraan iyo khasaare iyo waalraqami iyo yani e, saqaar liidnaan liidnaan waa isla dulligii bay ku macandhowda ayb hayhaata bucdan limaa raamuu wamaa qasaduu wamaa tamannw laqad baa'uu bidullihim hayhaata way fogaatay bucdan fogaansho yacni ayay fogaatay limaa raamuu waxii ay dalbeen waxay doonayaan waa wax fog iyo wamaa qasaduu waxay u qasteenba waa fogya wamaa tamanow iyo waxay damceen waxay jeclaysteen laqad baa-u way noqdeen bidullihim dulligoodii bay la noqdeen way isku dayeen laakiin dullinimay la noqdeen ayb malaaxidadii buu ka hadlayaa macna way isku dayeen waana dadaaleen laakiin waxa ay raadinayaan baa fog waxba waa ka keeni waayeen maxay wax uga keeni waayeen lianna waxaan suurtagal ahayn bay raadinayaan ya hadal khaaliqa kasoo fulay oo alla leeyahay tabaaraka watacaala isagoo kale inuu makhluuq la yimaado ma suurtagal ba suurtagal maa waxaan suurtagalayno marka mustaxiil a ninka isku dayaayo wuu fashilmi ah, ama ha garaabo ya ama haiska yeelyeelo laakiin ma keeni karo waxay raadiyeen baan suurtagal baahay hayhaatan waa fogaaday bucdan wa bacuda bucdan waana fogaaday limaa shaygii raamuu ay dalbeen waxay raadinayaan iyo wamaa qasaduu wixii ay u qasteenba iyo wamaa tamanaw waxay jeclaysteen inay xaqiijiyaan laqad baa-u xaqiiqe way noqdeen bidullihimi dulligooday la laabteen ayb khaabat way khasaartay way guuldaraysatay amaaniyuhum yididiilooyinkoodii way guul daraysatay shaahad way xumaatay wujuuhuhum wejiyaalkoodu ha xumaadeen waa habaar ka dhig shaahad ha xumaadeen wujuuhuhum wejiyaalkoodu zaaqat way leexatay quluubuhum qalbiyadoodu can hadyihi qur-aanka hadyigiisiibay ka leexatay alqiyami ee toosnaa ayb khaabat min alkhayba waay khaybadu waxa weeye waa guuldarrada iyo khasaaraha waay ayb shaahadna waxaa la yidhaahdaa bimacnaa mina tashwiih baa la keenay yani waa foolxumayn yani yani tashwiiha bimacnaa taqbiix shaahad bimacnaa qaduxad ha xumaato oo ha dulowdo xabaar baa laga dhigi karaa marka waxay tilmaamayaan waa kii nabigeenu sal lay wasalam maalintii xunayn saxiix muslimka xadiid ku sugan nebigu sal lay waslm maalintii xunayn waa kii intuu qaatay quruurux dhagayahal iyo reer intuu qaatay gaalada ku sayray wejigooda ee yidhi shaahat lwujuuh ah, shaahat lwujuuh wejiyadu ha duloobeen ha xumaadeen kadibna way jabeen ayb ayb sidaasa xadiid ku sugan yahay yowma xunayn buu ka dhigay ayb marka khaabat amaaniyuhum yididiilooyinkoodii waa guuldarsadeen waxay rabeen mayna gaadhin shaahad way xumaatay wajuuhum wejiyaalkooduna waa fool xumaatay zaaqad way leexatay quluubum qalbiyoodu can hadi qalbiyadoodu can hadihim qur-aanka hanuunkiisii bay ka leexatay alqiyami ee toosnaa kam qad taxadaa qurayshan fi lqadiimi wahum ahlulbalaaqati bayna alkhalqi kullihimi kan badana ama kam in badan ayuu qad taxaddaa ayuu taxadi la sameeyey qurayshan quraysh fi lqadiimi horaan taxadigu waxa wey waa car yani waxaa la dhaha challenging bimacnaa car quraysh ayuu qur-aanku car ku yidhi car isagoo kale la imaado taxadi buu ku sameeyey fi lqadiimi horaan walxaal hum iyagu ahlulbalaaqati ay yihiin balaaqada iyo fasaaxada dadkeedii ay yihiin bayna alkhalqi khalqiga dhexdooda kullihim dhammaantood basharkiiyo bini aadamka waqtigaa joogay dadkii ugu fasaaxo badnaa iyagoo ah buu qur-aanku taxadi ku sameeyey oo yidhi card isagoo kale la imaanta ayib wayna keeni kari waayeen sooma marka qurayshtii fasaxada ahayd bulaqada hadday keeni waayeen yaa kaloo ka dambeeyo keeni kara waaya liqsaankii carabiga waa isbedelay oo waxaa gashay xujmo badan baa gashay hadii la yidhaahda xaggii fasaaxada waagay fasaaxadu xoogga lahaydba hadii la keeni waay gadaal damana warkeeda iska badaa waa dhanka fasaaxadii balaaqada dhinacyada kale iyo jawaanibta kalena iska badaaba jawaanibta kale icjaaska qur-aanka iska badaa warkeeda ayb kam in badan ayuu qad taxadaa la taxadiyey qurayshan quraysh filqadiimi horaan qur-aanku walxaal hum iyagu ahlulbalaaqati ay yihiin balaaqada dadkeedii iyo fasaaxada bayna alkhalqi dadka dhexdooda kullihim dhammaatood khalqiga bimacna biniaadamka ka wada bimilihi wabicashrin uma waaxidati falam yaruumuu ida almru ida almru lam yurami ayib taxadaagaasay ku xidhantahay bimilihi buu taxadi kula sameeyey qur-aanka quraysh bimilihi isagoo kale inay la yimaadaan wabicashrin toban inay la yimaadaan toban suuradood uma intaa kadibna waaxidatin biwaaxidatin hal ah, suurada inay la yimaadaan falam yaruumuuhu maysan karin markaa way keri waayeen way dalbi waayeen way keeni waayeen sababtay u keeni waay cilladu maxay tahay id cilladu waxa weeye dal amru arrinkaasa lam yurami wax la kari karaba aan ahayn ah, wax la dalbi karoo la raadi karoo la keeni karo maba ahaba saas daraaddeed bay ku fashilmeen way keeni waayeen ayadda hore ee ilaahay uu ku yidhi qur-aanka oo kale la imaada waxa weeyaan qul lain ijtamacat اlinsu waاljinu cala an ya'tuu bimili hada اlqur'ani laa ya'tuuna bimilihi walow kana bacduhum libacdin dahiira insigii jinniguba hadday iskaalmaysaan oo isu tagaan qur-aankan oo kale ma keeni karaan haasha suurtagal maaha tii markay keeni waayeenoo la yidhi qur-aanka qur-aan la mida keena oy caajiseen oo muddo ka soo wareegtay ayaa haddana waxaa lagu yidhi am yaquuluuna iftaraa qul fa'tuu bicashri suwarin milihi muftariyaat haddaad leedihiin maxamed baa been abuurtay idinkuba fasaaxadii balaaqadii waad leedihiine toban aayadoodoo isagoo kale a keena le toban suuradood toban suuradoodoo isagoo kale alla ibaada keena ayib wadcu man istatactu min duuni ilah in kuntum saadiqiina bal weliba cid alla cidaad kari kartaan carab iyo cajab oon alla ahayn u yeedha wixii ilaahay ka soo hadho dhan u yeedha cid walba keensada kaalmaysta carkeenaa lagu yidhi taxadna lagu samey waa keeni waaya uma waaxidatin tobankii markay ka quusteen oo samreen ayaa haddana hoos loola soo degay waaba loo sii yareeyeyba waxaa lagu yidhi wain kuntum fii raybi mima nazalnaa calaa cabdina fatuu bisuuratin min milihi hal suuradoo qur-aankaoo kalaa keenaa layidhi wadcuu shuhadaa'akum min duuni illahi in kuntum saadiqiin cid kastoo goob jooga wax idinkala qaban kartana ugu yeedha suuraddiina keeni waayo innaa acdaynaaka alkawtara keenaa la yidhi sooma walcashri keenaa la keeni waayo sooma yaani ma keeni karaan ilaa yowmid middan dam ah, beydkan dambu iyadana kaga hadlaya wuxuu yidhi aljinnu jinkii iyo walinsu insigii lam ya'tuu lamayna imaanin low ijtamacuu hadday kulmeen mayna la imaanin bimilihi isagiio kale mayna la imaanin walow indammuu xataa hadday ku biiraan limilihim iyaga cid aan ahaynba hadday ku biireen xataa hadday iyaga inleeg xataa ama ka badanba ku biireen way isku darmadeen oo iskaashadeen way keeni waayeenayinii intii hore intii damba waa keeni waayeen meeshaasi waxa weeye sida saxdii wax weeyaan way way isku iskuday way isku dayeen ciddii isku dayi kartay laakiin waa la kari waayey siday muctasiladu yidhaahdaan sax maa ah waxay yidhaahdaan sirfa wax la yidhahdaa dhacdayo ilaahay waa lala imaan karidhe qur-aanka hadday isku dayaan way keeni kareen isagoo kale laakiin quluubtoodii baaba ilaahay ka leexiyey quluubtii baa laga leexiyey waa madhab khaldan wa ya maya waa loo daayo waxaa layihi idinka iyo doonitaanka iyo quluubtiina iyo tabartiina iyo insii jinni isu tago keenaba kaas waaba isku dayan qaarkooda way keeni kari waayeen saas masaladu marka masrufi ma leexin ma ahee yani waxa weye tacjiiz waay khalqigii baa la caajis keli waana caajiseen waa keri waay ayb aljinnu jinkiiyo walinsu lam yatuu lamaysan imaanin low ijtamacuu hadday kulmeen bimili isagoo kale mayna la imaanin walow indamuu haba ku biireenoo ha ku darmadeen limilihim iyaga in la midaba ha ku darmadeen annaa sidee wa kayf sidee waa isku macno sidee annaa wa kayf ah, ama annaa waxaad ka dhigtaa annaa bimacnaa hayhaata waa fogyahay arrinkaas hayhaata waa arrin wa kayfa sidee bay ula imaan karaan qur-aankaoo kale walxaal rabbulcarshi carshiga allaha iska leh qaa'iluhu midka ku hadlay uu yahay subxaanahu nasahnaaye jalla weynaaye can shabhin mid u eg lahu isagaa u shabaha wa samii iyo mid la mida ayuu ka sarmaray asami bimacnaa nadiir wa samiyuka bimacnaa nadiiruka wa annadiiru walmumaadil waa ku timi qur-aanka kariimka hal taclamu lahu samiya samiya samigu marka waa waa nadiirkaaga ruux kula midka marka waxa weeye arrinkaasi ma dhowa m yani suurtagal maha oo seebay ula imaan karaan qur-aankoo kale asagoo allaha carshiga iska leh uu ku hadlay hadal allaba weeye iyagoo bini aadan say ku keeni karaan subxaanahu wajalla subxaanahu jalla alla waa nasaahanya waana ka wenya in cidi shabbahdo oo hadalkiisa hadal shabaha lala yimaado suurtagal maaha soo ma leanna hadalku waa sibo ilaahay soo ma qur-aanku waa sifo alleh waa sifatlkalaam sifatlkalaam ayuu qur-aanku ka mid yahay marka maadaama sifo ilaahay uu yahay sifada ilaahay khalqigu lama yeelan karo laysa ka milihi shay wa huwa samiic lbasiir laysa ka milihi shay ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo asmaadiisa wax ku oo yeelan kara wax kula mid noqon kara ma jiro maadaama qur-aanku marka hadalkiisii yahay say ku dhici kartaa inay isagoo kale la yimaadaan suurtagal maha way macna hadday wax sameeyaana wax bini aadam tabartii abay ah samayn karaa way macna annaa wa kayfa annaa sidee ama annaa wuu fog yahay arrinkaasi annaa ay hayhaata waa fogaadeen wa kayfa sideebuu kayfa ya'tuuna bimilihi waay say kula imaan karaan isagoo kale walxaal rabu allah carshiga rabbiga u ah qaa'iluhu midka yidhi uu yahay subxaanahu nasahnaantiisa iyo nasihitiisa jalla weynaa can shabhin buu ka weynaaday ekaan lahu isaga loo ekaado wasamii iyo la mid noqosho in isaga lala mid noqdo alla tabaaraka wa ka weynaaday oo ka nasahan yahay ayb ma kana khalqa walaa faydan tasawarahu nabiyuna laa walaa tacbiira dii nasami maa kaana ma ahanin qur-aanku khalqan abuur ma ahanin makhluuq ma ah waa hadal alle sifatiisa walaa faydan wax soo burqaday maaha oo tasawarahu uu sawirtay nebiyunaa nebigana uu sawirtay nebigana uu sawirtay maaha laa maya walaa tacbiira dii nasamin mid naf u saxiib oo naflay ah cabiriddiina maaha wax u cabirayna maaha halkaa wuxuu ku radinayaa saddex madhab oo saddexdaba qur-aanka wax khaldan ay ka rumeeyeen qolo waxay yidhahdeen qur-aanku waa makhluuq waa qoladee jahmiyada iyo muctazilada iyo wixii raadkooda maray qolyaha wuxuu ku radiyey maa kaana khalqan qur-aanku makhluuq maaha bal huwa kalaam ullah soo ma waana masalada ahlu iyo jahmiyada iyo muctasilada uu dagaalka adag ku dhex maray aymo badanoo sunnada lagu laayay dowladdii madaxdiiba qaadatay fikirkii muctasilada culimo badan baa ku tegey qaar badan baa muddo xabsiga ugu jiray fitna ka dhacay qur-aanku muxuu yahay ayb marka qur-aanku waa makhluuq bay soo istaageen ilaahay baa abuuray makhluuqaadku la mid yahay taasuu sheekhu wuxuu hi laysa laysa eh, maa kaana khalqan makhluuq maaha o walaa faydan tasawarahu nabiyunaana wuxuu ku radinayaa qolo labaad oo la yidhaahdo falaasifada nimankan falaasifada la yidhaahdo faylasufiyiinta waa niman caqli badan laakiin caqligoodii waxyi hanuuniyaa waayeen caqliga bini aadamka hadduu waayo nuurka waxyiga hadduu waayo wuu wuu fikiri waxbuu soo saaray waxa uu soo saaray marka wax qasan buu noqona wax saxna waa ku jiri karaa wax khaldanna waa ka buuxaa iska falasifada warkooda saa isaga badan faylasuufiyiinta faylasuufiyiintu marka waxyiga waxay ku sheegaan inuu yahay intuu yani waxay leeyihiin eh, nebigu rafakiro oo wax sawirto wuxuu sawirtaybaa marka sidii muxuu ahaayey biyo oo kalea marka eh, waxaa kusoo daadanaya eh, qalbigiisaa wax kusoo daadanaya oo ka dhashay tasawirkuu sawirtay wixii soo daatay baa marka yuu ku hadlayaa oy waxii ku sheegayaan buu leeyahay ilaan waxii ma rumaysna ayagu malag baa yimid iyo ilaahay baa soo diray hadalkii ilahay ma rumaysna lakin waxay rumaysan yihiin ambiyadan iyo rusushani waa rag caqli badanoo intay fikireen fikirkoodii baa waxaa ka dhashay wax uun kusoo daatay wixii kusoo daatay ee yimid ee soo galay qalbigooday ku hadleen dadkii u sheegeen waxaasay diin ka dhigeen waay macna marka fayd la sawirtayna maaha fayd la sawirtayoo intuu sawirtay saa lagu helayna maaha falaasifada warkoodii buu radinaya saas way macna fayd la sawirtay maaha faydka waxaa la yidhahdaa waa shay kugu soo qubtay waa shay soo qubtoo kugu soo daata la yidhahda faada eh, faydaanan ama faydan sida maalan daadadkao kale soo maa daadadka iyo waxyaalaha shubma iyo biyaha iyo waxaasa loo isticmaala marka fayd noocaasa maaha adiga marka maalan eh, markaad intaad indhaha isku qabato aada fikirto oo maskaxdaada iyo aada uga shaqaysiiso soo waxyaala istusi maysa waxyaalaha kuu sawirmaya waxyaalahaad istusaysaa waxyaalahaas ayaa quluubta waxay qabsadeen iyo maskaxda nebiyada iyo rususha waxaas marka diin iyo waxyi ka dhigeen saas waay waxay firaday wadaa falaasifadu taasuu marka sheekhu radina wuxuu leeyahay walaa faydan fayd iyo wax soo daatayna ma maahan oo tasawarahu uu sawirtay nabiyunaa nabig nagu usawirto wax intuu sawirtay isaga soo daatayna maaha ayb walaa tacbiira diinasamina wuxuu ka wadaa laba qoluu ku radinaya ama saddex qoloba ashaacirada iyo kulaabiyada iyo niman kale maaturidiyada oo maxay yidhaahdeen waxay yidhahdeen qur-aanka xagga macnaha waa ilaahay hadalkiisa xagga lafdigana makhluuq baa cabiray waa meeshay yidhahdaan cibaaratun can kalaam illaah ama xikaaya can kalaam illaah maturiidyada ashaaciradana waxay dhahaan mutaahiriintooda wey waxay yidhaahdaan alqur'aanu cibaara can kalaam illaah hadalkii ilaahay oo cabiray ayb yaa cabireen saa marka la yhahdo macnaa alfaadan aan akrinayno ilaahay kuma hadlin macna uun inta la fahmay kadibna alfaad lagu cabiray waayo macnuu ahaa ilaahay ku qumay macnihii isaga ahaa ayaa la fahmay kadibna alfaad baa lagu cabiray alfaadda yaa cabira wey marka yaa cabiray ya ma jibriil baa cabiray dabcan cid cabirtayba mar haddayna alfaaddu ilaahay ka soo fulin ma wuxuu isugu imaanayaa warku alfaaddu waa makhluuq soo saas maa sidaas daraaddeed baa qaar ka mida ayaga dood markay masalada ka galaan waxay ilsaaminayaan oo leeyihiin waxba yaynaa warwareegine sida muctasilada warkeena aan cadaysanoo dhahno qur-aanku waa makhluuq laakiin inaan ag warwareegno cibaara can kalaam waxaa lagu ilsaaminayaa yaa cabiray jibriil baa cabiray haddaad tidhahdaan waa makhluuq haddaad kadhahdaan cid kaloon allahin baa cabirtay waa makhluuq natiijadu meesha way imaanaysaa marka cibaarad cibaaradan aad ku wareegaysaa ka baxa qolyahaasuu kuradinaya marka marka qur-aanku cibaarana ma aha tacbiir ma aha nafley ay cabirtay ma garatay faydna ma aha makhluuqna ma aha muxuu yahay marka kalaam ullah saas maa kaana muusa qur-aanku khalqan abuur ma aha makhluuq ma aha walaa faydan wax soo daatay oo tasawarahu uu sawirtay nebiyunaa nebiga nagu sawirtayna maaha laa maya walaa tacbiira dii nasamin mid naf u saaxiib iyo miday cabirtayna maaha waxay soo cabirtayna maaha bal qaalahu rabbunaa qawlan waanzalahu waxyan calaa qalbihi lmustayqidi lfahmi bal iskaba dhaafay qaalahu waxa yidhi qur-aanka rabbunaa rabbigana qowlan hadal xaalu yahay ama qaala wuxuu yidhi qowlan hadal xaqiiqa ah waanzalahu wuxuu soo dejiyey waxyan xaaluu waxyi yahay mid la waxyoodo loo sheegay nebiga calaa qalbihi qalbigiisa korkiisuu kusoo dejiyey qalbigii almustayqidi baraarugsanaa alfahmi ee fahmada badnaa nebiga qalbigiisa fahmada badan haddana baraarugsanaabaa ilaahay ku soo dejiyey waana waxyiga isagaa wa watlu maa uuxiya ilayka waa waxy ayb wainahu latanziilu rabbi اlcaalamiin nazla bihi ruuxu اlamiinu calaa qalbika litakuuna min almundiriin malakuljibriil baa qalbiga qalbiga nebiga kusoo dejiyey sal alay wasalam alluu ka soo maqlay malakuljibriil qur-aanka lafdigiisa iyo macnihiisoo saa isuwatu jibriil soo dhagaystay jibriil markuu alla ka soo maqlay kadibna nebi maxamed qalbigiisuu kusoo shubay oo geliyey halkaasaa lagu soo dejiyey nebi maxamedna qalbigiisa markuu galay uu ku dhawaaqay weliba markuu akhriyey waa la baray waa laga dhagaystay waa lala muraajaceeyey ya macallinkiisa jibriil keliya inta uun lagu lagu daadiyey loogama tegay saas daraaddeed baa ya bil kastoo ramadaana intuu u yimaado ayuu jibriil la muraajaxan jiray qur-aanka nabiga sal alay wasalam sanadka uu dhiman doonana laba goor buuba la muraajaxeeyey soo ma laba goor bay qur-aanka isla muraajaxeeyey sidaas weyaan xataa marka la barayey qur-aanka marka la barayay yacni qaabka uu u barhayay jibriil waa ka qur-aanku inoo sheegay soo ma laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi ina calayna jamcahu wa qur'aanahu faidaa qara'naahu fattabic qur'aanahu nebigu suu u jeclaa inuuinuu qabto qur-aanka markuu jibriil akrinayo yuu isku dayi jiray inuu ka daba akriyo markaasaa lagu yidhi hanaga daba ariyo iga daba arin buu yidhi markaan anigu akrinta dhammeeyo akri ma garat haddaad ka baqaysa inay wax kaa fakadaanna kaa fakan maayaan annagaa uruurinayna markaasaa weliba la yidhi uma ina calaynaa bayaano annaga haddana kuusii cadaynayna ayb walaa tacjal biاlqur'aani y min qabli an yuqda ilayka waxyu saasoo kale ha degdegin marka xataa qaabka loo baray waxay ahayd haddana wuxuu socday qur-aanku muddo saddex iyo labaatan sana abuu degay qaaluu lowlaa nuzila hada اlqur'aanu jumlata waaxida miya kadalika linuhabita bihi fu'aataka waratalnaahu tartiila marka tartiib baa loo soo dejiyey tartiib buu socday walba waxoogaa baa soo degay waa la qabanaya oo lagu dhaqmaya in kalaa soo degayso xasab xawaadiifta iyo muxuu ahay zamanka bal qaala wuxuu yidhi rabbunaa rabbigaanaa yidhi qawlan odha qawlan waa masdar muakida waay oo macnaha majaasku meesha ka saaraya qowlan odhah oo ansalahu uu soo dejiyey waxyan xaal uu waxyahay calaa qalbihi qalbiga nabiga korkiisa ku soo dejiyey qalbigii almustayqidi ee baraarugsanaa alfahmi ee fahmada badnaa qalbiga nebigeenna sal alla alay wasalam oo isaguna qalbi saafi ah qalbi aan wax la mida jirin buu ah sal allahu calayh waali wasalam leanna laba goor baa la jeexay laba goor baa qalbigiisa la dilaaciyey oo laga saaray marna waxaa laga saaray wax alla wixii shaydaanku dheeftu ku lahaa qeybtuu quluubta bini aadamka ku lahaa baa laga saaray markaasaa haddana xikmad iyo nuur laga buuxiyey marka qalbigii noocaa wuxuu waxyu kusoo degayo ayb والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم والله أله يشهد كما خاتك عيا قرآن كينو هذا الكيسية والملائكة wlmlaaku malaa'igtuna shaahidatun iyaduna mid markhaati furaysa wey wاruslu rusushiina ayaguna sidoo kale way markhaati fureen mac mumini lcurbaani carabta muminiinteeda lala qabo walcajami iyo cajabka muminiintooda muminiinta kuwooda cajamka iyo kuwooda carabtaada lala qabo wuxuu wadaa qur-aanku inuu ilaahay hadalkiisii yahay alla qiray ya waxaa kaloo qiraysa qiraysoo ka markhaati kacday malaaigta alamlaak waxaa kaloo qirtoo ka markhaati kacday ilaahay rusushiisa waxaa kaloo ka markhaati kacday mu'miniinta kuwooda carabta iyo kuwooda cajamkaaba gaal maxaa looga baahanya marka ya gaal iyo munaafiq iyo mulxid waxba lagu fali maayo intaasiba hadday ka markhaati fureen warkiisa iska dhaafi kaas waxba sheegi maayo ayb wallaahu alla yashhadu wuu qiraya uu markhaati furay oo wuxuu qiray ama markhaati kacay qur-aanku inuu hadalkiisa yahay oo uu soo dejiyey walamlaaku malaa'igtuna shaahidatun mid markhaati furtay wey waruslu iyo rusushii mac mumini lcurbaani walcajami lala qabo mac mumini lcurbaani alcurbaan bimacna carab ah. muminiinta kuwooda carabta walcajami iyo kuwooda cajamka cajamka waxaa la yidhaahdaa cid kastoo carab ka soo hadhay ah carabiya la yidhaahdaa ma kuwii abtirka carabta geli jirayba mise cid kastoo carabiga ku hadashaa carabu ayb carabi mar wuxuu noqdaa alcarabi binasab marna way noqdaa alcarabi cidda ku hadlaysa luqada carabiga ah cajamku marka waxay noqonayaan marba mafhuumkeedii qaadanay haddii laga wado ansaabtii carbeed dadka galana inta kasoo soo hadhay cajam bay noqonayaan haddii laga wado dadka carabiga ku hadlana inta ka hadha waxay noqonayaan cajan bay noqonayaan marka muminiintii o dhan buu ka wada meelay ku yimaadaan iyo si ay noqdaanba hada bilahi tawfiiq sal allah waslam wbaarak calaa nabiyina moxamed wala ali w